mufasalka la yidhaahdo suuradihiisa gaagaaban mufasalku cala araajix wuxuu ka bilaabanayaa suurat alxujuraat ilaa birabinaas wa ma aqaano subca khamiisaad miyay dhaho soomaalida saas wa ayb wayaqra' wuxuu akhrinayaa fi lmaqribi biqisaari lmufasal subaca mufasal la yidhaahdo suuradihiisa gaagaaban buu akhrin jiray wa fi lcishaai cishahana wuxuu akhrin jiray biwasatihi mufasalka suuradihiisa dhexdhexe yani biwasatihi wasati lmufasal mufasalka subca isaga ah suuradihiisa dhexdhexaadkaabuu cishaha ku akrin jiray wa fi subxi subxa dhexdii salaada subax dhexdeedana wuxuu ku aqrin jiray biiwaalihi iwaali lmufasal subca mufasal suuradihiisa dheerna salaad subax buu ku aqrin jiray faqaala markaasaa wuxuu yihi abu hurayrata abu hurayra wuxuu yidhi maa sallaytu maana tukadin waraa'a axadin ruux gadaashii oo ashbaha uga ekaansho badan salaatan salaad birasuuli illahi sal alay wasalam uga ekaansho badan min haada kan weligay nin salaaddii nebiga salaadiisu ay uga ekaansho badan tahay gadaashiisa kuma tukanin buu ihi oo ninkan aan ahayn maa sallaytu maana tukanin waraa axadin oo ashbaha yani ay ka shabahid badan salaatan xagga salaada birasuulilahi sal lay waslam min hada kan ahraja waxaa soo saaray xadiidka annasaa'iyu biisnaadin buu kusoo saaray saxiixan oo saxiix kadalika waxaa soo saaray xadiidka axmed ibnu maajah ibnu khusayma bayhaqi taxaawi fii sharxi macaani alaathaar waana xadiid saxiixa wey xadiidku marka sulaymaan ibnu yasaar baa ku warinaya oo taabici ah nin uu ku daba tukaday abu hurayrana markaa uu ku daba tukanayo ayuu marka sheegaya ninkaasi waxay leeyihiin sida bakawi fii sharxi sunna uu ku leeyahay wuxuu ahaa buu leeyahay nin amiirka a ah magaalada madiina umarada marka dadka tujin jiray madaxda ayaa tujin jiray oo masaajidka salaadana dadka saari jiray marka ninkaa way ninka abu hurayrana ku daba tukaday sulaymaan ibnu yasaarna uu ku daba tukaday ninkaas salaadiisuu marka warinayaa salaadiisu marka waxay ku noqonaysaa marfuuc bishahaadati abi hurayra saas man yani qiraalka abu hurayra uu qiray salaada amiirkani inay salaadii nebiga u eg tahay taasaa waxay kutusaysaa inuu ficilkiisu uu nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh salaadiisii ay tahay saasuna xadiidku marfuuc ku noqonaya man saasxadiidku wuxuu kutusayaa oo laga faa'iidaysanaya qiraa'ada nebiga sal ly aslam iyo inuu dheerayn jiray salaada dhexeeda qiraadu akhrin jiray labada duhurka u horeeya inuu dheerayn jiray saan horeyba usoo marnay casarkana uu khafiifin jiray macnaa kuwa hore marka loo fiiriyu khafiifin jiray maqhribkana wuxuu akhrin jiray biqisaari mufasal yani suuradaha gaagaabane subcaad khamiisaad suuradihiisa gaagaaban cishahana suuradaha dhexdhexaadka subxana salaada subaxna suuradaha dheerdheer ee mufasalka sidaas inuu u tukan jiray nebigu sal ly wasalam ayuu xadiidku kutusaya wacan jubayr bn mucimin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay rasuulalahi sal lay slm rasuulkaan maqlay oo yaqra'u akhriyaya fi lmaqribi salaada maqrib dhexdeeda bituuri suuratu tuur ku akhrinaya muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray abcan waxay ahayd sida saxixbuhaari eyr ku sugan intuusan islaamin bay ahayd jubayr isagoo mushriga ayuu nebigu sal lay slam salaad maqrib ku jira suuratu tuurna akhrinaya ayuu dhegeystay waa marka uu leeyahay markuu nebigu soo gaadhay si u dhegeysanayay waa nin carabiyo luqadda carabigu yaqaana markuu soo gaadhay am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaquu asamaawaati waalarda bal laa yuuqinuun halkaa markuu soo gaadhay baa qalbigaygii wuxuu ku sigtay buui inuu duulo yani dildilaacan oo mid kale bimacnaa tasiirka iyo saamaynta uu qur-aanku ku sameeyey marka wuxuu xambaaray intuusan islaamin laakiin wuxuu gudanayaa oo warinaya xadiidka sheegaya markuu islaamay kadib cinda almuxadisiinna waa soconaysa saas man yacni xadiidka markaad taxamulayso shari maaha muslimin laakiin markuu gudanayo waa shari muslim saas man ayb xadiidku marka wuxuu kutusayaa salaadda maqrib xadiidkii hore wuxuu inoo sheegay inuu ku tukan jiray biqisaari lmufasal soo ma suuratu tuurna ma qisaar lmufasal ba maya waxay ka mid tahay min tiwaali lmufasal bay ka mid tahay saas weyaan marka inaynan nebiga salaada maqhribka uusan suuradaha gaagaaban basa ku tukan jirin ee marmarka qaarkood uu qiraa'ada dheerayn jiray baa laga qaadanaya saas man mar maqhribka waa gaabin jiray qiraa'ada mar waa dheerayn jiray xadiidkani macnahaasu faa'iidey bal waxaa sugan oo fii saxiixi lbukhaari wa muslim ku sugan inuu nebigu sal lay wasalam salaada maqhribka ku akhriyey wlmursalaati curfan suurat mursalaat inuu ku akhriyay cinda albukhaarina waxaa sugan min xadiidi zayd bni haabit inuu maqlay nebigu akhrinayo sal lay slam fi lmaqribi bituula tuulayeyn labada suuradeedee ugu dheer labadaa tooda ugu dheer buu akhrinaya waxay u badan yihi inay tahay suurat alacraaf iyo suurat alancaam labadaa tooda ugu dheerna labadooda marka laysoo fiiriya waa acraaf saas daraaddeed baa yani riwaayadka qaarkood waxaa ku soo arooray suurat alacraaf buu akriyay nebigu salawatu rabbi wasalam yani salaad maqrib buu suurat lacraaf ku tukan suurat lacraaf yuu ku dhammaystay taqriiban waxaa laga qaadanaya marka in qiraaada la dheerayn karo qira'ada la dheerayn karo weliba zayd ibnu haabit markuu warinayo marwaan ibnu ibnulxakam buu ku inkiraya oo salaada maqribka qiraaa suuradaha gaagaaban uun la bartay salaah gaagaaban buu caadaystay uun inuu ku tukado markaasuu le warnimaysa wax kaaye nebigaan arkay oo acraaf ku tukanaya salaadda maqhribi maxaa uun adugu gaagaaban u doonataabuu ku lehy macnaha malaha inagoo kal kadalika waxaa sugan cinda anasaa'i min xadiidi caaisha qara'a fii salaati almaqhribi bisulati alacraafi faraqaha fii rakcatayn marna waxaa ka sugan nebigu sal ly slam suurat alacraaf intuu ku tukaday salaadda maqhrib inuu suurat alacraaf laba u qaybiyey ragcadda horena qayb ku tukaday ta labaadna qayb ku tukaday saasman marka suurat lacraaf oo lagu tukaday maqribkii ta horena waxay kutusaysaa inuu uun ku tukaday xadiiska dambena wuxuu kutusaya inuu laba u qaybiyey xadiiska dambe sanadkiisa laa ba'sa bihi cinda anasaa'i sida afdalka marka waxa weeye suuradaha gaagaabanna in la laazimo ma aha kuwa dheerdheerna in iyagana la laazimo maaha waxa weeyaan kolba bixasabi alaxwaal bixasabi ikhtilaafi alaxwaal sunnadu hadday sugnaato kolba yani mid in la qaataa fiican saan horayba usoo barana man wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya fii salaati alfajri salaada subax yowma aljumucati maalinta jumcada wuxuu akhrin jiray aliflaamiim tanziil aliflaamiim tanziilu lkitaab asajda waa tafsir man way sii cadaynaysa asajda buu akhrin jiray aliflaamiim tanziil oo suuratu sajda ayuu arin jiray whal ataa cal linsaan iyo hal ataa cal insaan muttafaqu caleyh wy buhari muslim baa soo saari karaa ayb xadiidkaasi abu hureyre wuxuu inoo faa sidoo kale salaada jum waxaan u leey maalinta jumcada salaadooda subax inuu nebigu sal lay slam ku tukan jiray labadaas suuradood aliflaamiim tanziil sajda ragcadda hore hal ataa cala linsaanna ragcadda labaad ayb wuxuu leeyahay sheekh islam ibnu teymiya caleyh raxmat sirta ku jirta iyo xikmadda ku jirta in maalinta jumcada salaada subax labadaa suuradood la akhriyo oo salaadii subax lagu tukado sirta ku jirta iyo xikmadda ku jirta wax weyaan buu yihi anahumaa tadamanataa maa kaana wamaa yakuunu fii yowmihima waxay labada suuradoodba ka hadlayaan maalinkaa jumcada waxyaabaha waxyaabihii dhacay waxyaabaha dhici doonaa dhihi laha xabeelaha dhici doona iyo waxyaalihii dhexdooda dhacay ilan maalinta jumcada waa usbuuca maalinta sayidka u ah afdalu ayaami alusbuuc wa axdaasa waaweynna oo soo socdana maalinta jumcaday dhici doonaan axdaas waaweyn oo horay u tagtayna maalinta jumcaday dhaceen maalintaas marka waxyaalihii dhacay iyo waxa dhici doona bay labada suuradood ka hadlayaan waa xusuusin buu marka leeyahy maala waxaa ka mida buu leeyahy fainahuma ishtamalata calaa khalqi aadam aadam abuuristiisi bay labaduba ka hadlaya hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shayan madkuuran markaasaa abuurkii bini aadamka laga hadlay suuratu aliflaami sajda sidoo kaleeto bini aadamka abuurkiisiiyo aadam bay ka hadlaysa marka lianna aadam waxaa la abuuray maalinta jumcada ah oo khalqiga abuurkiisa maalintii ugu dambaysay aadam maalinkaasaa la abuuray waxaa kaleeto oo iyadana ka mid a ah yani waxa wey wa calaa dikri ilmacaad yani waxa wey issoo celinta iyo dib isu soo noolayntu ayadana maalinta jumcaday dhacaysa wa xashri ilcibaadi addoommada isu soo ururinta iyo soo shirintooda aakharana wuxuu leeyahy maalintaasay dhacaysa wuxuu barka yidhi fafii qiraa'atihima tadkiirun lilcibaad lima kaana wamaa yakuun akhrinta labadaa suuradood maalinkaa la akhrinayo addoommadaa waxaa la xusuusiinayaa wixii horay u dhacay iyo waxyaalaha dhici doonoo weliba maalinkan dhexdiisa dhici doona saasuu leeyahay shekh islam temi aleh raxmatullah majmuc alfataawaga waana istinbaad aad u fiican wey isla markaa haddana waxaa iyadana badan inaan baraarujinno bacdu ahli ilcilmi sida imaamu shaatibi iyo sheikhulislaam ibnu teymiya iyo keyrkoodba waxay leeyihiin waxaa sunno ah inaan la istimraarin oon la daa'imin laakiinriwaayadani waxaa jiraan dhegeysan weli abaraaniyi abaraani waxaa u sugnaaday sakiirkii awsadku ku saaray min xadiii ibni mascuudin xaaluu ka ahaaday xadiiku ibn mascuud ama xadiiku ibn mascuud xaaluu yahay wuxuu isagu warinaya abaraani oo u sugnaaday yudiimu wuu daa'imi jiray nebigu daalika arrinka aliflaamiim tanziil sajda iyo alatacalinsan labadaas suuradood maalinta jumcada salaada subax in lagu akriyo wuu akrin jiray wuuna daa'imi jiray bay riwaayada abaraanita riwaayada abaraani dacfi baa ku jira sanadkeeda lianna sheekha abaraani oo la yidhahdo maxamed ibnu bishrin tarjamo looma hayo cillo labaadi waxay tahay abu isxaaqin asabiici cancanadiisaa ku jirta waana ragga dadiliska lagu sheegay sidaas daraaddeed dacfi kama marna ziyaadadaasi yudiimu dalika almuhim bacdu ahli lcilmi waxay leeyihin waxaa laga yaabaa in laga faa'iidaystaba daa'imidda kaana rasuulu llahi yaqra kaanada waxay yidhaahdaan waxay kutusaysaa shayga la daa'imo kaana saasu ahaan jira haddii la dhaho bimacnaa uu daa'imi jira laakiin ayadana macnahaas sax maa ah, kaana oo waxaa la hayaa loo isticmaalay wax aan si haaliba u dhicinba in la daa'imi iskaba dhaafe xataa haalib aan u dhicin sidaas daraaddeed kaana daymuumo kuma tusto iyo yani waxwa istimraariye kuma tusto ayb haddii marka lafdigana asixi lahaa waa laga qaadan lahaa almuhim waxay leeyihiin sheekhu islaam ibtaymiya iyo imaam shaatibi iyo waxay leeyihiin iyo culimmada sunnada qaar badanoo ka mid ah cibaadaadka mustaxabkee sunnada ah sidoodaba hadday ka dhalanayso laasimidda aada laasimayso in loo qaato inay waajib yihiin markaasoo kale waxaa fiican in laga tago mar si ay u joogaan mustaxabnimadoodii iyo sunnanimadoodii lianna waxaa ka mida ah huluwiga diinta lagu sameeyey mujaawasatulxad waxaa ka mid a ah shay sunno ah oo loola mucaamalooda sidii waajib oo kale shay mubaax ah oo iska banaan oo xaaraan laga dhigo man markaasoo kale markay dhacdo waxaa la rabaa in shayga dib loogu soo celiyo meeshiisii booskiisii dib loogu soo celiyo waxaa laga yaaba marka haddii uun maalin kasta oo jumca bacda salaada subax lagu akhriyo caamadu waxaa laga yaaba inay u qaataan inayba waajib tahayba Ah, saas daraadeed taasoo kale hadday fahamkaasoo kale dhalanayo waxay leeyihin waa in marmar laga tago si loo fahmo inay sunno tahay ina waajib ahayn man an xudayfata radi alahu canhu xudayf waa laga wari radi allahu canhu qaala inuu yidhi sallaytu sheekh ibnu cutaymiin caleyh raxmat ullah wuxuu marayaa haddii aan labada suuradoodba si dhammaystiran loo akhriyeyn wuxuu leeyaha laga wada tago waxaan fiicnayn buu leeyahay oo khilaafu sunna ah inaad suuratu sajdana qayb ka akhrido oo dhexda aad kaga kala tagto dhexda aad ku sujuuddo kadibna aad suuratu alinsaan intaad bilowda iyadana dhexda kaga tagto badelkaas sidaa samayn lahay suurado gaagaaban iska akhriso suurado kale iska aad buu leeyahay leanna waxa weye sunnadiiyo aad ku ciyaaraysa weyaan buu shekh ibnu ucaymiin aleyh raxmat halkaasuu maraya an xudayfata radi alahu canhu qaala wuxu uhi sallaytu waan tukaday maca nabiy nabigaan la tukaday sal lay aslam famaa marat ma aysan marin bihi nebiga aayatu raxmatin aayad naxariis ka hadlayso naxariis aayadeed nebiga ma marin ilaa hadday martay waqafa wuu istaagay cindahaa agteeda ayuu istaagay yas'alu xaalu ilaahay naxariista weydiisanaya walaa aayatu cadaabin cadaab aayaddiina ma aynan marin nebiga sal lay slam ilaa hadday martay tacawada wuu magan alle minhaa cadaabkaasu ilahay ka magangelaya akhrajahu waxaa wariyay alkamsatu minha aayatu cadaabkaas minha aayatu cadaab macna cadaabkan baa laga wada ayib akhrajahu waxaa wariyay xadiidka alkhamsatu shantii baa wariyey wa waxaana taxsiiniyey atirmidiyu baa taxsiiniyey xadiidku fii saxiixi muslim buu ku yaallaa bilafdin aakhar ayib xaafidkuna waa laga yaabaa maadaama lafdigu iskhilaafsan yahay inuu riwaayada muslim uga tegay waa lakin xadiiku sax muslim ku yaala lafdigiisuna waxa weye xudayfa wuxuu leeyahay nebigaan la tukaday daata leylatin habeen habeen baa nabiga la tukaday sal lay slam abcan waa salaatu leyl fastataxa albaqarata buui salaaddii markuu nebigu galay suurat lbaqaru bilaabay faqultu yarkacu cinda almia markaasa waxaa tiri buui hmm, malaha boqol aayadood markuu marayo rukuuci rabaa uma madaa boqol aayadood markuu joogo waad ka gudbay waa socday markaasa waxaa idhi buu ihi yusallii biha fii rakca halkaasi fii rakcatayn waay cinda bni nasrin bay ku sugan tahay fii rakcatayn macnuhuna saasuu ku asaxaya markuu dhammeeyo kadib uma iftataxa anisa buu ihi suurat nisa buu bilaabay bahda la kadeedan faqara'ahaa markaasuu akhriyey buui suurat nisana dhammey buui uma iftataxa aala cimraan suuratu aali cimraan buu haddana bilaabay buui faqara'ahaa yaqra'u mutarasilan markaasuu iyadiina dhameeyey weliba wuxuu u akrinayaa si tartiib ah ma aha macnaa waxa weye hazi iyo orod ma ah tartiibbuu weliba u akrinayaabuu kaaga daran idaa mara biaayatin fiiha tasbiixun sabaxa aayad tasbiix ka hadlaysa wuu markuu marayo waa istaagaya markaasuu subxaanalaysanaya subxaana allah waidaa mara bisu'aalin sa'ala aayad ka hadlaysa wax weydiisi iyo baryo markuu marayana waa baryaya wuu su'aalanaya waidaa mara bitacawudin tacawad aayad ilaahay in la magan galo sheegaysa markuu marayana ilaahay buu magan galaa tartiibtaas u arinaya uma rakaca markaa kadib u rukuuxay suura baqara iyo nisaa iyo aali cimraan bu hal ragcada ku tukaday markaasaa wuxuu yidhi buu yidhi intuu rukuucay subxaana rabbiy alcaiim waxaa kaaga daran buu yidhi rukuucdiisii waxay ku dhoweyd istaaggiisii intuu taagnaa in ku dhow haddana rukuucsanaa markaasxadiika ila akhir xadii muhimaddu marka waxa weeye xadiidka markuu aayatu tasbiix marayana inuu tasbiixsanayey markuu aayad su-aal marayana uu su-aalanayey aayad isticaado iyo tacawud ka hadlaysana uu weydiisanayey xadiidku fii saxiix wuxuu ku yaallaa saxiix muslim buu ku yaalla saas macnaha xadiidku marka waa sugan yahay ama lafdigan inoo yaalla ha noqde inoo qora meesha ama kaa saxiix muslimka xadiidku waa sugan waxaana laga qaadanaya xadiid badanoo waafaqsanna waa jiraan waxaa laga qaadanaya xadiiskan laga faa'idaysanayaa in salaada dhexdeeda ruuxu markuu marayo qur-aanka uu akhrinayo inuu ku tadaburo inuu ku tadaburo uu isku dayo inuu qur-aanka macnihiisa la socdo ama salaaddu waajib ha noqoto ama salaad sunnaa ha noqoto waana waana khushuucda salaadda khushuucda salaadda waxay ku imaanaysaa inuu ruuxu yani wuxuu akhrinayo qur-aanka uu la socdo muxuu ku amrayaa muxuu kaa reebayaa wuxuu ku amray inaad qaadato sidaas way macnaha waxaa kaloo laga faa'idaysanaya masale fiqiya arrinta uu nebigu sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh jumhuur ahli ahlilcilmi waxay qabaan salaada waajibkaana waa lagu samayn karaa salaada nafliga iyo sunnadana waa lagu samayn karaa haddaad salaad waajiba tukanaysa xataa waad samayn kartaa bay leeyihi allaahumma inay dadka kugu daba xidhan haddaad imaam tahay oo dadka kugu daba xidhan ay ku dheeraanayso cuslaynaysa mooye salaada waajibkaana waa lagu samayn karaa nafligana waa lagu samayn karaa sidaas waxaa qaba jumhuur ahlicilmi waxaa khilaafay abu xaniifa iyo maxamed bn xasan ardaygiisii oo waxay ku tageen iyagu waxay khaas ku tahay salaatu tadawuc salaada sunnada ah xadiidkuna ficlan salaada sunnadaabuu ku yimid sidaana waxaa dooranaya sheekh albani laakiin su-aasha imaanaysa waxay tahay xugum kasta oo salaad sunna ay leedahay salaad waajibana way leedahay allahuma wixii daliil soo reeba mooye sidaa wey sida aalibka istiqraaga nusuusta waxaa lagala baxayaa qaacido odhanaysa wixii salaad sunna ah ku banaan salaad waajibana waa ku bannaaya wixii salaad sunna ah mashruuc ku ah waajibkana mashruuc buu ku yahy allahuma in daliilulistitnaa la helo mooye oo daliil ku tusaya inay sunnada mooye aan waajibka lagu samayn karin sida maalan arrimahan soo marnoo kala ka mida soo ma Ah, marka haddii salaadii sunadaba la yidhi dhexdeeda waa lagu ducaysan karaa waa lagu tasbiixsan karaa mxuu ahaayey isticaada lagu samayn karaya oy sugnaatay salaadii waajibka ahaydna wax ka mancinaya ma jiro ra'yiga jumhuurtana sidaasa an ibni cabaasin radi alahu canhuma qaala wuxu hi qaala rasul lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi alaa hooy wa inii aniga nuhiitu waxaa layga reebay an aqra'a inaan akriyo alqur'aana qur'aankii inaan akriyaa layga reebay raakican xaalan ah mid xaaladaan rukuucsanay aw amase saajidan xaaladaana mid sujuudsan aan fa ama arukuucu rukuucdii facadimuu weyneeye fiihi rukuucda dhexdiisa alrabba midka idin barbaariye weyneeye allaha idin abuurtay ee idin ee idin koriyey kaas weyneeye wa ama sujuudu sujuuddii dhexeeda miya wa ama fi sujuud wey fajtahiduu ku dadaala fi ducaai ducada dhexdeeda ku dadaala faqaminun waxaa awlo ah waxaa mudnaan badan an yustajaaba in laydin ajiibayo lakum idinka yani haddaad sujuudda ilahay ku baridaan in laydin ajiibayo waa jadiirun wa xaqiiq saas man waxa wariye muslim muslim baa wariye abu daawuuda muslim baa wariye kadalika abu daawuud iyo nasaa way soo saareen iyo keyrkoodba macna xadiidku wuxuu inoo faa in marka uu ruuxu sujuudsan yahay ama rukuucsan yahay aan qur-aan loo ogolayn saas man qur-aan lama akrin karo alimaamu tirmidi caleyhi raxmat ullah wuxuu leeyahay waa qowlu ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi wاtaabiciina waman bacdahum inaan qur-aan lagu rukuucda iyo sujuudda lagu akrin karin waa asxaabu rasuulilahi qowlkoodii iyo taabiciintii iyo intii ka dambaysayba kulligood waxay karaahaysteen buu leeyahay in qur-aan la akriyo rukuucda iyo sujuudda dhexeeda lagu akriyo marka la kala qaadi maayo salaaddaa tukanaysa ama waajib ha noqoto ama sunno ha noqoto rukuucda wax laguma akriyo arrintaa waxaa khilaafay cataa ibn abi rabax oo laga wariyey inuu yidhi waa lagu akrin karaa malaha xadiidkan gaadhin baa dhici karta xadiidkan gaadhin ayaa suuroobi karaysa yani waxa wey madhabkiisuna waa marduud xadiidkaas ayaa lagu radinaya macnaha sidaas w ayb bacdu ahli lcilmi waxay uga fatwoodeen oy ku tageen haddii uu ruuxu sujuudda ama rukuucda dhexeeda qur-aan ku akhriyo salaadiisu inay burayso saasayba qaarkood mareenba walow jamaahiirtu ay leeyihiin salaaddii waa asaxaysaa laakiin bacduhum baa qaba salaadda waa buraysa waxayna ka qaadanayaan oy ka faa'iidaysanayaan nahyigaasay ka faaidaysanayan innii nuhiitu nahyiguna wuxuu faa'iideeyaa ah, taxriim iyo fasaad ma cibaadadu inay burto fasaado caqdigu inuu buro saasuu keena fial marka waa arin xadiidka daahirkiisa marka la fiiriyo suuroobi karaysa saas daraaddeed ba waxay tahay ruxu inuu ka fogaado qur-aanka aqrintiisa bacdu ahlilcilmi ba waxay soo dhoweeyeen in suuradaha waxaan dhilaha aayadaha ducada la akrin karo iyadoo markaa duca looga qasbayo iyadoo markaa duca looga qasbayo laakiin sida sawaabka qur-aan waa qur-aan ama adigu duca u niyood ama qur-aan u niyooday qur-aan waa qur-aan hadduu duco yahayna waa qur-aan hadduuna duco ahaynna waa qur-aan qasadkaaguna wax ka bedeli maayo qur-aannimadii miyuu bedeli ducan anigu ula jeedaa qur-aannimadii bedeli maayo sooma sidaas daraaddeed waxaa shamlinaya inii nuhiitu an aqra'a alqur'aana baa shamlinaysa waxaa taa xoojinaysa adciyada nebiga laga hayo salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xaaladda sujuudda iyo rukuucda iyo iyo adkaarta soo aroortay kuma jiraan suuradaha aayadaha ducooyinkii kuma jiraan adkaar kala soo aroortay iyo ducooyin kale halkaasaa marka la maraya walaa aayaadka ducada xataa in rukuucdii sujuudda lagu soo arooriyo ma aha macna saas weyaan kadibba wuxuu ina yidhi halkaa weliba waxaynu ka faa'idaysan oo faa'iido weyn ah inaynan diintu ra'yi ahayn ah, diintu hadday ra'yi tahay iyo waxay la tahay iyo istixsaan hadday tahay mujarad listixsaan xaalada la rukuucsan yahay iyo xaalada la sujuudsan yahay soo xaaladaxaaladaha ugu weyn maah qur-aankuna soo afdal dikri maah labada xaalaa laysla doonan lahaa marka afdal dikri iyo aqrab maa yakuunu alcabdu ilaa rabbihi waxaa la dhihi lahaa laysla doonto xaaladda aada rukuucsan tahay qur-aanka aqriba leanna qur-aanku waa afdal dikri meesha waxaynu ka qaadan diintu istixsaan maaha diintu ra'yi iyo caqli maahe diintu waa naqli sidii lagu soo guuriyey waa in loo qaato waa kan soo marnay low kaana diinu bira'yi lakaana asfal اlkufi wlaa bilmasxi min aclaa saas man diintu marka waa naqli wa wuxuu markaa kadib ina yidhi oo iyadana aynu ka qaadanaynaa xaaladda la rukuucsan yahay ilaahay weynayntiisi iyo tasbiixdaa la badinaya saas man tasbiixdaa la badinayaa oo tacadimuu fiihi rabba waxaa laga wadaa waxyaalaha ilaahay lagu sifaynayo adkaarta ilaahay lagu weynaynayo taasaa la badinaya iyada lafteeda duca way geli kartaa rukuucda oo bacdu ladciya way soo aroortay adkaarta la socota laakiin haalib ha ka dhigin waay sida badanee haalibka haddaad rukuucsan tahay tasbiixda iyo wixii ilaahay weynaynaya ka dhig xaaladda aad sujuudsan tahayna tasbiixda lafteedu way soo aroortay laakiin ducada u badi waxa laga hadlaya marka waa aklabiyada markaad sujuudsan tahayna ducada u badi oo dantaada rabbi u sheega subxana wa tacaala sujuudda adaa lagugu talagalay inaad macnaha ka faa'idaysato xaaladda rukuucdana rabbi baa lagu weynayaay rabbi subxaana wa tacaala tilmaantiisi iyo wasfigiisi iyo tacdiimintiisa meeshaas ku gudan wey macna sidaas weyaan ayib axmed iyo daa'ifa min asxaabi alxadiid waxay ku tageen tasbiixda inay waajib tahay fi rukuuc laakiin jumhuurta waxay qabaan inay mustaxab tahay saas wey ayib xadiidka waxaa daliishaday culimada qabta salaada waxaa fadli badan in rukuucdiiyo sujuuddeedu badato waa laba masalo oo culimadu ay qaarba mid mareen qaar waxay leeyihin salaada in istaagga la dheereeyo qiraa'ada lagu dheereeyo bay ku fadli badanta qaarna waxay leeyiin may salaada in la gaabiyo qiraa'adeedo laakiin rukuucdiiyo sujuuddu badato bay ku fadli badanta qolada qabta marka inay sujuuddiiyo rukuucda la badiyo saa dhankaa inay u fadli badan tahay baa daliishanaya alimaam shaafici caleh raxmatullah isagu wuxuu ku tegey salaada istaagga inay dheeraato baa fadli badan wuxuuna daliishanaya xadidka fi saxiix muslim afdal asalaati tuulu lqunuut salaad waxaa ugu fadli badan salaada istaaggeeda la dheereeyo saas man xadiidka daliishanaya waxaa ka mid ah xadiidkii ninkii nabiga dhihi jiray sal lay aslam yani waxa weyaan waxaan rabaa inaan jannada kugula rafiiqo soo ma garanaysaan ee uu dhihi jiray faacilnii calaa nafsika bikasrati sujuud adu masladu waa masl khilaafiya man ma rukuucda in la badiyaa fadli badan mise qiyaamka saas man an caaishaa radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuulu sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda fii rukuucihi rukuucdiisa dhexdeeda wa sujuudihi iyo sujuuddiisa dhexdeeda wuxuu dhihi jiray subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii markuu rukuucsan yahy markuu sujuudsan yahay subxaanaka allow nasahida aan ku nasahayno bimacnaa waad nasahan tahay wey ceeb o dhan waad ka hufanta naqsi malihid allaahuma allahyow rabbanaa rabbiga now wa bixamdika mutalabisiina xaalaanahay ama mutalabisan xaalaanahay mid ku dhayan bixamdika ammaantaada waana ku ammaanaya waadna nasahan tahay allahuma allahyo ikfir lii allow idha muttafaqun caleyh buhari muslim soo saar ayb xadiikan waa xadikaad garanaysaano waxay ahayd markuu nabigu badin jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ahayd markii ay soo degtay suuradda suurat nasri ah. suuratu nasri markay soo degtay ida jaaa nasrullahi waalfatx markaa kadib baa caaisha waxay leedahay salaad ma tukanin ilaa rukuucda iyo sujuudda wuxuu akrin jiray dikrigan ilan suuradda akhirkeeda saasaa lagu amraya yata'awalu lqur'aan qur'aanka amarkiisiibuu amarkiisii buu qaadanaya oo nebigu uu salawatu rabbi wasalam aleh dabaqaya fasiranaya macna saas weyaan suuradda akhirkeeda waxaa lagu yidhi fasabbix bixamdi rabbika fasabbix waa subxaanaka bixamdi rabbikana waxa weeye wa bixamdika wastakfirhuna allahuma kfir lii waay saas man awaamirtaasu marka nebigu gudanaya salawatu rabbi waslamu aleyh waxay leedahay maba uusan ka tegi jirin lanna waxaa lagu ogeysiiyey suuradda inay geeridiisii soo dhawaatay baa nebiga lagu ogeysiiyey salawatu rabbi waslamu aleyh wixii intaa ka dambeeya nebigu salawatu rabbi waslm marka dikrigan yuu aad u badin jiray marka yani wax adkaarta aad u qiimaha badan ee loo bahay rukuucdii sujuudan lagu ahriyo mar dhowid waxaynu soo nidhi rukuucda ilaahay ku weyneeya sujuuddana e ducada badiya faqaminun an yustajaaba lakum aqrabu maa yakunu alcabdu ilaa rabbihi wahuwa saajid xaaladaad rabbigaa ugu dhowda baa markaa sujuudsanta lakin waxaynu nidhi waa sida badan oo waxaa la hayaa iyadoo rukuucdana ilaahay lagu bareeyo sujuuddana ilahay lagu weyneynayo soma xadiikanayaaba ku cad subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika soo tacdiim ma rukuucdana wuu gelin jiray sujuuddana wuu gelin jiray allaahuma kfir liina soo duca ma sujuuddana wuu gelin jiray rukuucdana wuu gelin jiray halkaa waxaa inoo cadaaday marka facadimuu fiihi raba fi lhaalib w fajtahiduu fi ducaaina fi lhaalib w saasman ayb ee mamnuuc ma aha inaad yani sujuudda rukuucda lafteeda ilahay ku barin ayb axaadiis fara badan baa marka kusoo hartay adkaarta sujuudda iyo rukuucdu way fara badan yihiin waxaa ka mid a ah xadiidu caaisha fi saxiix muslim nebigu sal lay slam rukuucdiiyo sujuuddaba wuxuu akhrin jiray oo uu dhihi jiray subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati wاruux xadiiu caaisha fi saxiix muslim baa la ah waxay leedaha caaisha nebigan waaye salawaatu rabbi wasalam caley daata leylatin habeen habeen bay gogosha ka weyday malaha way hurdo hurdadii markay kasoo yani xoogaa kasoo yar soo miraasabay dhinacyaha taataabatay mise nebigimaba haysaba fadanamtu anahu qad dahaba ilaa bacdi nisaa'ihi bay markiiba waxaa qalbigeyga ku dhacay malaha nbigii markaas seexata buu kacay oo xaasaskiisii kalu aaday bamasayrta radi allahu canha arda ayb fataxasastu bay markaasaan googoobay oon raarraadiyey uma rajactu waan soo noqday bay faida huwa raakicun aw saajid nebigu waa rukucsan yahay ama waa sujuudsan yahay bay tiri wuxuuna markaa akrinayaa subxaanaka wabixamdika laa ilaaha ilaa ant markaasaa waxaa idhi bay tihi biabii anta wa ummii inii la fii sha'nin wa inaka la fii aakhar aniguna bad kalaan ku jiraabay tii adiguna mid kalaad ku jirtaabay anigana yani waxa wey nebigii baa kaa cararaya raadi baa masayr baa ahyabay adaguna ilaahay baad u tadarucsan tahay oo baab kale iyo bad kalaad ku jirtaa waa runteed saas man wuxuu tusi marka adkaartay ka mid tahay subxaanaka wabixamdika laa ilaaha ilaa anta rukuucda iyo sujuudda iyadana waa la akhrin karaya man adkaar fara badan baa kuso aroortay oyna hadda meesha ku koobi karin man ayb wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasullahi sal lay sl rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii qaama uu istaago ila asalaati salaadda markuu isu taago yukabiru mid takbiirsaduu ahaa xiina waqtiga yaquumu uu istaago salaada markuu isu taago allaahu akbar buu salaada ku geli jiray waa takbiirat lixraamki inay rukni tahayna waa laisku waafaqsanya oo salaad wayna ka maarmi kara uma kadibna yukabir wuu takbiirsan jiray xiina waktiga yarkacu uu rukuucayo markuu rukuucayana allahu akbar buu dhihi jiray uma kadibna yaquulu wuxuu dhihi jiray samica allaahu liman xamida xiina waqtiga yarfacu uu kor u qaadayo sulbahu dhabarkiisa min arukuuci rukuucda uu kor uga soo qaadayo markuu ka soo toosayo oo dhabarkiisa uu ka soo toosinayo rukuucda markaasu wuxuu dhihi jiray samica allaahu liman xamida samica allaahu allaha maqlo ha aqbalo samica allaahu allaha aqbalo liman cidda xamidahu mahadiyey allaha aqbalo cidda mahadisay ilan mahaddu waa duco suma xadiid baa jira xasan oo nabigu leeyahy afdalu ducaai alxamdu duco waxaa ugu fadli badan mahadin ilahay la mahadiyo marka samica allaahu liman xamida xamdiga allaha aqbalo wey macnaha xiina yarfacu sulbahu markuu dhabarkiisa kor uga soo qaadayo min arukuuci rukuucda uma kadibna yaquulu wuxuu dhihi jiray walxaal huwa isagu qaa'imun mid taagan u yahay markuu si fiican isu taago oo rukuucda ka tooso oo taagan yahay buu wuxuu dhihi jiray rabbanaa walaka alxamdu rabbanaa rabbiganow walaka adiga keligaabuu kuu sugnaaday alxamdu ma hadda buuxday dhammaystiran adaa iska leh uma kadibna yukabiru allahu akbar buu dhihi jira uu takbiirsan jiray xiina wakhtiga yahwi uu hoobanayo saajidan isagoo sujuudaya markuu hoobto oo aado sujuudda oo uu sii socdana allahu akbar buu dhihi jiray uma kadibna yukabiru wuu takbiirsan jiray xiina wakhtiga yarfacu uu kor u qaadayo ra'sahu madaxiisa oo uu kasoo toosayo sujuudda sujuudda markasoo toosayn allah kor udhiji uma kadibna yukabiru wuu takbiirsan jiray xiina waktiga yasjudu uu sujuudayo waa sujuuddii labaad uma kadibna yukabiru wuu takbiirsan jiray xiina waktiga yarfacu uu kor usoo qaadayo yarfacu uu soo kor noqonayo sujuudda kasoo toosayo sujuudda labaad uma kadibna yafcalu wuu samayn jiray daalika arrinkaa fi salaati salaadii dhexdeedu ku samayn jiray kulliha dhammaanteed hal ragcadaad soomina waa tilmaamay ragcadaha kalena saaunbuu ku samayn jira allah goortaasu dhii jira mawaadicda iyadee la sheegay wayukabiru wuu takbiirsan jiray nebigu sal lay slam xiina waqtiga yaquumu uu istaago min isnatayni laba ragcadood xaggooda markuu iska taago bacda aljuluusi fadhiga gadaashiisa laba ragcadoodoo uu tukaday fadhigii uu ka fadhiisto iyo ataxiyaadku ataxiyaadsaday markuu ka istaagayana allaahu akbar buu iyadana dhihi jiray muttafaqun calayhi xadiidka buhaari muslim baa soo saaray xadiikan waa xadiidka takbiiraadka salaada dhexdeeda xadiiska tilmaamayo takbiiraadkaasi midda ugu horeysa waa laisku waafaqsan yahay ee salaada lagu gelayo inay iyadu rukni tahay oo tiir ay tahay lagana tegi karo haddii laga tagana salaaddii maba xidhminba taa meel saar inta kale waa laisku khilaafsan yahay ma waajibba mise waa sunna alimaam axmed fii riwaaya wuxuu ku tegey inay waajib yihiin laakiin jumhuur ahlicilmi waxay qabaan salafan wa khalafan waxay qabaan takbiiraadka salaada dhexeeda midda hore marka laga reebo waxay qabaan waa mustaxabaad shaaficiyadu iyaga waxayba dhihi jireen hay-aadkay ku jirta sooma iyagu waxay waajibaad iyo muxuu ahaaye arkaan iyo waajibaad iyo muxuu ah sunan iyo mustaxabaad iyo hay-aad iyo waxbay u qaybiyaan ayb waa iska uun adigu musalaxaad yani fiqhiya musalaxaat lfuqaha hay-aadka iyo magacyada ay u kala bixbixiyeen waa musalaxaad fiqhiya ayb waxaa kale isagoo xadiidku kutusaya allaahu akbarta waxaa la odhanayaa marka rukniga lagu dhex jiro bilowgiisa ilaa intuu socdo xageen ka qaadanayna waxaan ka qaadanaya yukabbiru xiina yaquumu waa markii rukniga lagu dhex jiro yukabbiru xiina yarkacu yukabbiru xiina yarfacu bimacnaa way isku lamaan yihiinoo way isla socdaan ruknigii aad samaynaysay iyo takbiirtii way isla socdaan sidaasaa daahirka laga qaadanayaa waxaana arrinkaa loo aaneeyey ama loo tiiriyey jumhuur ahlilcilmi saas man bacd ahlilcilmi waxay qabaan in la kala dambaysiiyo oo isku khilaafsan yihin weliba ayb masaladaa iyo rafculyadeynka labadaba in ayadana rafculyadeynka ma rukniga intaad ku dhex jirtaa la rafcinaya ma markuu dhammaadaa la rafcinaya ma intaadan bilaabin baabaad rafcinaysa ayadana waa masale khilaafkeedu mashhuuri sheekh albani caleyh raxmatullah wuxuu ku tegey bacdamaa uu soo naqliyey ibnu xajar iyo niqaash uu masalada ka sameeyey fii fatxilbaari ayuu wuxuu rajaxay sheekh albani in rafculyadaynka la hormariyo takbiirta iyo rukniguna markaa ay ka dambeeyaan wuxuuna masaladaa u cuskaday xadii isagu markaa uu taxsiiniyey laakiin sanadkiisa waxaa ku jira nin mukhtali ah oo sheekh albani ka qarsoomay biaiix silsila saxiixa buu ku keenay xadiidka uu sheekhu masalada u cuskaday waxaa ku jira nin mukhtali ah kamil abulfadl miy saa mar hora igu dambaysa qiraadiisa saas man ayb muttafaqun caleyhi xadiidka waa laisku waafaqsay وعn abi سacيidin الkhudri radي aلlahu canhu qaal wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa rasul lah lay sl rsulku wuxuu ahaa idaa goortii rafaca uu kor u qaado ra'sahu madaxiisa min arukuuci rukuucda markuu kor uga soo qaado qaala mid yidhaahduu ahaa nebigu sal lay slam allaahuma allahayow rabbanaa rabbiganow laka alxamdu mahadabaa iskale mil asamaawaati xamdigaasoo yamlau buuxinaya mil asamaawaati samaawaadka muggooda waalardi iyo dhulka muggii wa mila maa shay muggii buuxinaya shita aad doonto oo min shayin shay un ah bacdu bacda samaawaati waalard samaawaadkiiyo ardada marka laga yimaado shay kale oo dhan xamdi buuxiya ayaan allow ku mahadinayna oo samaawaadkiiyo dhulka aan ahayn maalan carshiga kursiga makhluuqaad kale waaweyn ahlu sana ahla sanaa yaa ahla sanaa yani waa nida ama ikhtisaas baa lagu nasbinaya ahla asanaa'i ammaanta midkii ehelka u ahaayo waalmajdi iyo cadamadiiyo weynanka ah, ama waxaan ku khaas yeelayaa arintaa iyo xamdigaa waxaan ku khaas yeelayaa ahla asanaa ammaanta midka ehelka u he mudan wlmajdi iyo cadamada iyo weynanka oo alla subxana wataala axaqu maa shayka ugu xaqnimo badan qaala uu yidhi alcabdu addoonku uu dhaho wa kullunaa dhammaantanana laka adiga cabdun baanu kuu nahaye hee wax addoon yidhaahda waxaa ugu xaqnimo badan allaahuma laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manacta sidaa markaad dhahdo axaqu maa qaala alcabdu waa mubtade allaahuma laa maanicana waa abarkii jumladan odhanaysa wakullunaa laka cabdunna waa jumla muctarida saasuu hadalku markaa noqonaya axaqu maa shayka ugu xaqnimo badan oo qaala uu yidhaahdo alcabdu addoonku uu dhaho wa wakullunaa dhammaantanana laka adiga cabdun addoon baanu kuu nahaye hee allahuma laa maanica wey wuxuu addoon yidhahdo ka ugu xaqnimo badan allahuma allahayo laa maanica middiida ma jiro ama diidi kara ama reeban kara limaa shayga acayta aad siisay waxaad adugu addoommada siisay cidina ma hor istaagi karto walaa mucطiya mid siin kara ma jiro mid siiya ama bixiya ma jiro limaa shayga manacta aad diidood reebtay waxaad adugu reebtayna cidina kaama soo qaadi karto oo ma keeni karto cidna ma siin karto walaa yanfacu anfici maayo daljaddi midka hodantinimada u saaxiibka ah ama dheefta u saaxiibka ah ama weyniga iyo sulطaanka u saaxiibka ah ma anfacayo minka xaggaaga ka anfici maayo aljaddu wixiisii aan soo sheegnay ka anfici maayo jaddigaasi waxaa la yidhahdaa alxadu wاlghinaa wاlcadamatu wاsulطaan ah, yani waxa weyaan ruuxa wax haysta madaxnimu haystaa magac buu haystaa dheef buu haystaa hodantinimo iyo haystaa waxa uu haysto agtaada waxba uga tari maayo anfici maayo maxaa anfacaya ilahay agtii aliimaanu walcamalu asaalix hada huwa laakiin hebel baa taajir ahaa iyo hebel baa weji lahaa adduunka iyo hebel baa boqor ahaa iyo hebel baa magac lahaa ilahay agtiisa waxbay ka qaban walaa yanfacu daljaddi minka aljad waxaasi inay uun dhib kuu soo jiidaan mooye inaad cid kaga fiicnaato habeenka xalay oo tege wa ah, bal waxaa laga yaabaa iyaga inta lagugu dabagalo inay iyaguba ku halaagaan soma markataasaa laga wadaa walaa yanfacuka aljad minka aljad kelimad adoon yidhahda taasaa ugu xaqnimo badan rawah waxaa wariya muslimun muslim baa wariyey abu daawuud iyo nasaa ibnu khusaymi iyo keyrkoodna waa wariya sidoo kale adkaartan ama dikrigan marka wuxuu akrinayaa samic allahu liman xamida markuu yidhaahdo rabbana walaka alxamd samica allahu liman xamida rabbana laka alxamdu imaamkana mashruuc bay u tahay ma'muumkana mashruuc bay u tahay waana sida imaam shaafic aleh llahi uu ku tegey sheekh albaanina uu rajaxayo ma aha sida dadka qaarkood ay u haystaanoo imaamkuna inuu leeyahay samica allahu liman xamida ma'muumkuna uu leeyahay rabbana walaka alxamd ma aha ah, labadaba waad wada dhihi karta adoo mamuum ah kadibna dikrigaana la arin kara adkaar fara badan baa mar kusoo aroortay oo samic allahu liman xamida kadib in la akriyo waxaa ka mid ah adkaarta aadka u qiimaha badan xadiidu rifaacat ibni raafic fii saxiix lbukhaari wa sida ku sugan wuxuu yihi nebigaan maalin la tukanayo on gadaashiisa ku tukanayay markuu rukuucdii ka soo toosay ayaa nebigu wuxuu ihi samica allahu liman xamida nin raggii tukanayey ka mid oo nebiga ku daba tukanahay ayaa markaa wuxuu yidhi rabbanaa walaka alxamdu xamdan طayiban mubaarakan fiih wa fii riwaaya kamaa yuxibu rabbuna wayardaa iyaadaas markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lay waslam markuu salaaddii ka baxay kadib man ilmutakalim war ninkii hadlahay kun wa waa baqay marka ninkii waramaa lagu qabsadaabu isyii iska aamusa marka markaasuu nebigu ku celiya war ninkii hadlaya aawey markuu ishayn waayo la daynayn u arkay buu yidhi nebi allo waa aniga markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lay wasalam ra'aytu bidcatan wa alaaiina malakan yabtadiruunaha ayuhum yaktubha awal ah, waxaan arkay buu i soddon iyo dhowr malag oo u kala tartamaya oo u orotamaya koodii hor qori lahaa ah, kelimada iyadaa macnaha oo ah bimacnaa waxa weeyaan xamdan kaiiran طayiban mubaarakan fiihi kama yuxibu rabbuna wayardaa adkaarta waxay ka mid tahay eh, iyadana mashruuca an ibn cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu hi qaala rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi umirtu waxaa lay amray an asjuda inaan sujuudo calaa sabcati acdumin xubno toddobaa ah korkooda inaan ku sujuudo acdumkaasi waa jamcu cidaam acdum cidaam saas man cadmun baa lagu jamciya acdum iyo cidaam labadaba waxaa laga wadaa acdumta bimacnaa acdaa cala aljabhati wejiga korkiisa inaan ku sujuudo wa ashaara wuu tilmaamay markuu jabhada sheegahayay biyadihi gacantiisuu ku tilmaamay ilaa anfihi sankiisa markuu yidhi cala aljabhati jabhada waxaa la yidhahdaa meesha lagu sujuuday ee wejiga yani waxa weyaan e, qaabilkiisa wejigu meeshiisan kore baa la yidhahda jabhada markuu marka sheegahayey buu nebigu sankana gacanta saaray walyadayni iyo labada gacmood korkooda inaan ku sujuudaa lay amray warukbatayni iyo labada low korkooda wa atraafi alqadamayni labada lugood ama labada gomadood siidahooda yani farahooda siidooda w man farahooda siidahooda muttafaqun caleyhi wey xadiidkaasi mid laysku waafaqsan yahay buhari muslim baa soo saaray toddobadaa xubnoodba in lagu sujuudo waa maxalu ijmac bayna alculamaa haddii mid ka mida ah biduuni cudrin isagoon ruuxu cudurdaar lahayn oo markaasi ayna daruuro ama rukso sharciya uusan markaa haysanin hadduu mid ka mida ah uu meesha ka saaro salaadiisa inays waxba ka jirin ba lasma faksin toddobada xubnood toddobada xubnoodta koobaadi waa wejiga oo sanku raacsan yahy hal xubin ba isleeyahy cinda anasaa'i waxaa ku sugan inuu yidhi wadaca yadahu calaa jabhatihi wa amaraha calaa anfihi markuu sanka tilmaamayey macnaa xubinka ugu horrey markuu sheegayey intuu wejiga gacanta saaray buu sankana saa u soo mariyey maxay tilmaamaysaa marka inay hal xubin isku yihiin oo markii lagu yidhi wejiga ka sujuud waa inaad wejigana dhulka dhigto sankana dhulka saarto haddii kale maadan sujuudin waa meelaha ay dadku ku baeen een wey manaa meelaha lagu ba-ay bay ka mid tahay inta kale waa laga yaabaa dadku inay ku dadaalaan laakiin sanka dad badan dhulka ma saaraan xadii baana sugan nabigu leh sal lay sl laa salaata liman laa yusiibu anfuhu alarda salaad ma leh ruuxa aan sankiisu dhulka gaadhaynin Ah, qaar baa madaxa ku sujuuda la yaabaysa sida caruur yaroo salaadbarado kale xadiika daar iyo xaakim ibnhaqi waa soo saari shawaahid buu le waana suganya marka jabha marka la yidhahdo labadaana soo gelay sankana waa in dhulka la dhigo wejigana waa in dhulka la dhigo ayib saas daraaddeed bu ashaara biyadihi ilaa anfihi sankuu nabigu tilmaamay sal lay slam ayib labada gacmood waxaa laga wadaa kafaynka waana si riwaayada muslim kafaynka labada gacmood bimacnaa waa calaa cashawa calaa calahooda ayaa la cuskanaya oo dhulka la saaraya faahfaahin dheeraadana wuu keeni doonaa warukbatayni labada low iyagu waa iska cadyihiin wa atraafi alqadamayni labada gomadood fiidooda halkaa iyadana wax badan baa dadka ka khaldan wax badan baa ka khaldanoo waxaa la doonaya yani an yustaqbal suduuru lqadamayn ila alqibla yani lugaha xaggooda kore iyo meesha shafkooda loo yaqaano waa in qiblada loo jeediyo sidoo kaleeto faraha siidoodu ayadana waa inay qiblaha u jeedsato ah, yani waa inaad jilciso oo jabiso marka ay qiblada u jeedsadaan bogcadkoodana waa inaad dhulka saarto ood ku dul fadhiiso marka macnaha saas oo ku dul sujuudaan dheh ayib waxaa kaloo iyadana sugan xadiidu caaisha taxaawi iyo ibnu khusaymi iyo xaakim iyo bayhaqi ay soo saareen xaakim iyo dahabi iyo ibnu xajar iyo albanina ay saxiixinayaan xadiid kaleeto isaguna odhanaya yarusu caqibayhi labada gomadoodna wuu isku dhajin jiray xadiika bacdu ahlicilmi wada alfinaya laakiin aimadan sheegna way saxiixina way sugayaan bimacnaa labada gomadoodna inay isqabtaan markaas sujuudsanta ayadana saas muttafaqun caleyh wey xadiidkaas saas macnaha ayib wacan ibni duxaynata ana rasuula lah sal ly slm ibn duxayna waxaa laga wariyay cabdullah ana rasuulalahi sal l rasuulku kaana inuu ahaa idaa goortii sallaa uu tukanayo oo wasajada uu sujuudo faraja mid kala geeya ayuu ahaa oo kala fogeeya bayna yadayhi labadiisa gacmood xataa yabduwa labadiisa gacmood dhexdooda xataa yabduwa ilaa ay muuqato uu muuqdo oo soo daahiro bayaadu ibtayhi labadiisa kilkilood cadaantoodu ilaa ay soo muuqato bimacnaa faraja bayna yadayhi waxaa laga wadaa gacan walba jidka dhinaca ay kaga taallo wuu ka fogeyn jiray yani waataan hadda ka hor soo marnayo jidhka in lagu dhajiyo oo sidaa lagu sujuudaa la diidan yahay waxaa la rabaa inay gacmuhu jidhka ka fogaadaan ilaa ruuxa gadaashaada taagan haddii markaa aadan mara qabin kilkilahaaga uu arki karo saas waa iskala fidin jiray nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh ayib xataa yabduwa bayaadu ibtayhi ilaa labadiisa kilkilood nabiga cadaantoodu ay muuqato salawatu rabbi waslamu caleyh oo ruuxa gadaal jooga uu arko kadalika waxaa loo baahan yahay bastu lkaf markaad gacanta faraheedu waa inay fidsanaadaan oo soo laabin cinda abu daawuud nasaai bisnaadin xasan bay kusuganta kadalika yani damu lasaabic gacanta faraheeda in laasaa iyagana laysugu dhajiyo ooy faruhu isku dhagaan ayadana xadiidka waaila inoo soo socda bay ku suganta kadalika in gacmaha iyadana loo jeediye qiblada gacmaha farahooda inay qiblada u jeedsadaan dadka qaar baa markay sujuudsan yihiin bay saa u sujuudayaan saas yani waxa weeyaan labadii gacmood midna bari bay qaabilinayaan faraheedii midna galbeed ah, waa kalad waxaa la rabaa inay faruhu ay qiblada aadaan sidii lugahaba aan kusoo sheegnay xadiikaas xadiiu baraawey bayhaqibaa bisanad saxiix kusoo saaray kadalika labada gacmood markuu sidaa yeelo wuxuu dhigayaa ama garbaha qumaatigooda ama wuxuu dhigayaa oo macnaha iyadana sugan dhagaha qumaatigooda haddaad garbaha meesha ku aadan dhigtana way sugan tahay haddaad intaad horay u yaro durkiso aad dhagahaaga ku aadisana way sugan tahay labadaa meelood baa xadiista way kuso arortay oo nabig way ka sugantah salawatu rabbi waslamu caleyh sida nebigu sal lay waslam uu isu kala fogeyn jiray axaadiis baa waxay tilmaamaysaa hadduu neef xoolo ah ama neef adhiya inuu maro uu isku dayo wuu mari karay yani dhulkana kor baa laysaga qaadayaa ruuxuna wuu iskala fidinayaa qaar dambahana kor buu aadaya qaar dambuhuna kor buu aadaya waxaa la diidan yahay sida dadka qaarkood ay sameeyaan intaad is-uruuriso inaad macnaha wax weyaan adigoo dhan isgasho oo saa ku sujuuddo muxuu ogole iskala fidi saas way macnaha horey waxaan usoo sheegnay dumarkuna inay ragga la mid yihiin masalada iyada wax daliiloo ku oo ka soo reebaya dumarkana ma jiro nabiguna sal lay slam markuu saa u tukaday ummadda wuxuu ku yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii khiaabkaasi marar keliya iska ya rag iyo dumar baa iskale ninkii yidhaahda dumarow is-uruuriya idinku cawraa tihiin daliil buu u baahan yahay uu kaga saaro dumarka walaa daliila huna cawranimadoodu ma diideyso sidii nebigu u tukaday inay u tukadaan salawaatu rabbi waslamu caleyh saas maa an ilbaraa ibni caazibin radi allahu canhu qaala wuxuu hi qaala rasul lah sal lay sl rsulku wuxuu yihi idaa goortii sajadta aada sujuuddo fadac waxaad dhigtaa kafayka labadaada kaf labadaada calaacalood dhulka dhig warfac kor u qaad mirfaqayka labadaada xusulna kor u qaad xusullada kor u qaad bimacnaa waataan soo marna wahu muslim baa wari xadiiskaas iyadana waataan soo marnayo waxaa la diidan yahy inaad dhulka dhigto ah, waataan soo marnay ah, iftiraash kaiftirash asabc wa fii riwaaya iftiraash kaftiraash ilkalbi ayga ah, sidiisoo kale yani inaad aad dhudhumadaada goglato oo saa intaad dhulka u daadsato aada sujuuddo taasaa la diidanya warfac mirfaqayka kor u qaad oo dhulkaa ka saromareen wax la ogol yahay inuu dhulka hayo waa calacala calacalaha la rabaa inaad cuskato oo dhulka si fiican u makaniso wixii aan calaacasha ahayn oo gacantaada inay dhulka gaadhaba lama rabo saas manaa ayb an wail bni xujrin radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay waslam kaana wuxuu ahaa idaa goortii rakaca uu rukuuco faraja mid kala fogeeyuu ahaa bayna asaabicihi farihiisa dhexdooda yani waa gacanta faraheeda gacanta faraheeda wuu kala durkin jiray oo iskuma dhashin jiray waidaa goortii sajada uu sujuudana damma wuu isu dumi jiro wuu isku dhajin jiray asaabicahu farihiisa waa faraha gacanta ogow rawaha waxaa wariye xadiidka alxaakimu xaakim baa wariyey xadiidku laba jumlu ka kooban jumlada hore xaakim waxaa la wariyey abaraani iyo bayhaqi sanadkeeduna waa xasan saasuu leeyahay haytami iyo sheekh albani iyo dhammaantood macnaha kadalika waxaa soo saaray yani waxa weeyaan abu daawuud ayaa min xadiidi abi mascuudin badri buu isaguna kusoo saaray saas manaa bal waxaaba suganba xadiiu oo xadiidka abu mascuudin albadri uu yahayba ninkii salaadiisa haleeyey ayuu nebigu amray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cinda abi daawuud xadiidi rufacati bni raafic nebigu sal lay slam waa kii ku yidhi ee dhihi jiray farij bayna asaabici yadayka soma kala geebaa layb ama jumlada dambe ee waidaa sajada dama asaabicahu ayadana waxaa soo saaray oo xaakim la wariyey ibnu khusayma iyo bayhaqi iyo keyrkood xaakimna wuxu hi waa saxiixun calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay laakiin sheekh albani caleh raxmat baa tacaqiibiyo wuxuu yidhi wahmi weeye sanadku waa xasan nin waxaana ku jira aan shardigooda ahayno shardu muslimna maaha shardu bukhaarina maaha adigu xadiidku waa sugay warka murtadiisu waxa weye xadiidku waa sugay sidaas daraaddeed markaad rukuucaysana gacanta faraheeda kala fogee oo ha isku dhajinin markaad sujuudaysana faraha gacanta faraheeda isku dhajiyo ha iscayaan iyagoo iscaya sujuud hada bilahi tawfiiq wsal llahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali saxbi